bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijkeenna kulanka abwaanka waa cabdilaahi muuse xasan kalgacal oo barnaamijka idinla socodsiinaya idaacadduna waa ka kayanan barnaamijku guud ahaanba habkii horay aad ugu dhagaysan jirteen ee ku aadanaa in waraysiyo ama fanaan ama abwaan ama jiraa iyo dee qaybaha kala duwan ee uu fanku ka kooban yahay lagu waraysto caawa uu ka duwan yahay insha allahu tacaalaana kolley barnaamijka dib ayaanu casriyeyn ugu samayn doonaa waadna nala socon doontaan toddobaadka xiga insha allahu tacaala dabcan caawa maadaamaan idin idhi barnaamijku barnaamijyadii hore waraysyadii uu ka duwan yahay ma aha inaynaan ka hadlaynin mawduucii uu barnaamijku lahaa ee ku saabsanaa dhinaca fanka iyo dee awal markii hore haddaynu aan yacni uu noo ahaa abwaanku amaba fanaanku inaannu isaga taariikhdiisii faneedeesihiisii suugaantiisii jiliimihii riwaayadihii yacni waxyaabihii uu soo matelay amaba uu soo curiyey dee bulshadu ay ku baratay haddii aynu marka hore ku eegi jirnay maya caawataa kuma eegayno waxaynu eegaynaa horta fanow maxaa tahay adigu saad sidee baad ku soo bilaabatay intaynu ognahay halkeebaad se maanta maraysaa ayaynu ku lafaguri doonaa dabcan kaalima suugaaniyadoo dhextaalana waa ay ku jiraan hadduu ilaahay ka dhigo barnaamijku waa barnaamijka kulanka abwaanka mawduucyada markaa aan caawa sida goonida u dul joogsan doonana waxay tahay bal fankii magiciisa waanaynu naqaanaa uno fanun baan naqaanaa maantana waan jecelnaha muxuu micno leeyahay muxuu fariimo gudbinayay marxaladahee buu soo maray halkee ayuu haatan taagan yahay laakiin intaanan taa gudagelin number one bar horta gebagebo heesta cabdikhadar iyo hibo iga yar guddooma libaaxay dhaxangeed qodax la saxdiy jidkiiga libaax ka remi dhaxu guunyada sideed gasinka caliina aad ah, hargoorkiya cawska daab waliba gashiyaanka baadiy dhaxu guunyada sideed gasinka caliina aad ah, hargoorkiya cawska daab markaan goonya ahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo hubtaayu maxay isaqdi markaan goonya ahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo hubtaayu maxay isaqdi kama gabudid haddaan ka geeriyooni ileen samir kama gabudid haddaan ka geeriyooni gugeennu kaasamaadii arooslayno gangaamiy gaxdinafsiyeynamaalmiy asagay ogolyaya maxaan gooni jooga habay gandoti maxaan ku oyay ilmadii aan gabax ka siiyey soo gabagabowda daxaalku gooba jeexay anoo guuriya habaynimo kaaludhay cabbaystidaxaan gorigii hosi iyo galowgiioo ciyow dhammaan gebigoodii gaarkulaacawii gartaydaan aanu sheegan hanuun gaar darraysanaad miga maxaa godobliya xambaarshgartaydaan aanu sheegan hanuun gaar darraysanaad miga maxaa godobliya xambaarshii inaysamirka ma gaboodid haddaanad ka geeriyoonid inaysamirka ma gaboodid haddaanad ka geeriyoonid gugeenniwa kaasamaadii aroos laynoo gangaamiye gugeenniwa kaasamaadii gaxdii nafsiyaynu maalmiye dabcan waa cabdikhatar iyo hibo eh? heestu waa gebagebo aad iyo aad baan ugu raaxaysannay bay tahay waad ku mahadsantihiin dabcan dhegaysigiin inaad meel walba joogtaana waxaanu idin leenahay idaacaddu waa ka nn barnaamijkuna waa kulanka abwaanka tebiyuhuna oo ah kalgacal balaynu haddaba gudagalno fan ow sideed ku bilaabatay waa soomaali mar haddaynu nahay bal aynu dib u yani intaynaan dee magaalooyinku iman oo miiga la wada joogay weligiibuu wax soo jireenuu ahaa haddaba soo jireennimadiisii haddaynu is-xusuusino dabcanna barnaamijku isxusuusin buu badan yahay heerku maanta joogo oo dee aan isbarbardhigi doonno wuxuu ku bilowday miyigaa la joogay ama beera ha la ahaado oo dee beera qodato ha la ahaado ama ha la ahaado maxay ahayd xoolo dhaqato dabadeedna markaa dee miyigaasaa la wada joogay xilli nabada oo barwaaqo ah ayaa xilli habeennimoa horta fanku sidiisaba uu ahaa wax lagu kulmo oy dhallinyaradu ku kulmaan loo gudo laga yaaba in mayl yanaa maxaa la dhahdaa masaafo aada u fog laysaga yimaado maxaa haddaba dhacay ah, marka nin walba wuu baxayay amaba qof walbaba wiilyo gabadh dee mar walba fanku kulmiyaa iyo dhalinyare markuu xoolihiisa qofku raacdo ama beertiisi soo qoto ama dee shaqooyinkiisa kale miyigii eh, howlmaalmeedka ahaa uu soo dhammaysto ayaa dabadeed waxaa dhacayay eh, uu soo xireeyo haddana haddii uu daaqgeynayo daaqgeeyuu soo waraabiyu soo xireeyuu liso oo uu oodo eh, u soo casheeyo ayuu dabadeed nabadna ay tahay ayuu u dheg jiray bal halka ay ka socoto dhawaaqa ama mashxaradda ama jiibta ama jaanta ama sacabka dabcan de halka lagu kulmo inta badanna waxay u badnaayeen marka miyiga la joogo goobo mucayana eh, ayaa laysugu imanayay sidiisaba markaa wakhti habeena oo haddana nabada ayuu ahaan jiray oo uu ku ku soo ambaqaaday markii dowladnimadii dhalatay ee magaalooyinkii abuurmeen ayuu haddaba magaaladii u soo guuray weli miyigii wuu ka jiraa oo sidii buu haddana habeen uga jiraa Eh, mararka qaarna dee laga yaaba in muuqaalo laga soo duubo kale aan daawano laakiin bal markuu magaalada siduu ku yimi magaaladu maxay ahayd wuxuu ku yimi ugu horeynbaba markii dee abaara dhaceen ama colaada dhaceen ama dhibaatooyin fara badan dhaceen ama dowladnimadii haykalkeedii la yimi ama dowladnimadii ay u baahatay in ay dadkii abaabushay wacyi geliso ayay maaragtay loogu baahday magaaladii si kastaoo markaa lagu keenaba wuu lahaa fankaas miyigu muusig iyo jaangoynta waxaa loo yaqaano ridmiga ama nuuc walbo maaragtay dee hadda aynu isla naqaano ama ama eh, ridmiga ama waxyaabaha noocaas oo kale ah oo laakiin sidee buu lahaa sacabki iyo jiibtiiyo jaantiya iyo mashxaradda haweenka ayaa dabcan ahaa kuwa ugu badan ee dee markaa jabaqda dhadhanka u yeela su-aasha taagani haddaba intaynan u gudbin bal fankan iyo shucuurta keentay iyo sababaha qofka abwaankaa ee caawa ay ahayd inaynu wareysano laakiin bedelkiisa horta aynu fanka rabno inaynu ku lafagurno ayaa waxay tahay fankii miyigii ee habeen habeenkii la tumayey yani markii muqdisho la yimi amaba la yimi geyigii soomaaliyeed amaba magaalooyinkii la yimi meel walba oo yani uu jiro sidee buu muusigii uu ku bilaabmay wuxuu ku bilaabmay de waxaynu xusanaa qofkii ugu horreeyey ee muusician noqda ee soomaaliyeed oo afartamaadkii eh, yani ahaa ninkii ugu horreeyey oo kaga yeersiiya dhawaq muusigba cabdisinimo baa la yidhaahdaa marka waa intan gaaban buu leeyahy hor muusigan fankeenu weligeedba miyigaasoo ku salaysnaa iyo jaantaas baana u ahaa jaangooyo markii haddaba aan u baahno in aan ka jawaabno su-aasha ah maxaa farqigoo u dhexeeya fankii miyiga iyo fankii magaalada ayaa waxay noqonaysaa wax farqiya meelaha qaarkood uma dhexe uma uma dhexeeyaan keliya inuu shaqo noqday markuu magaalada yimi laakiin markuu halkaa miyiga joogay uu ahaa hiwaayad dadka abwaanada waaweynaan la sheekaystayna waxay intooda badan iy tilmaamaan fanku in uunan ku fiicnayn ganacsiga amaba haddii dee lagaa iibsado dareenkaaga ma aqaano yani miisaan ma jirto miisaan loo sameeyey oo hees intay doonto ereyadeedu ha leekaadaane eh, intaas yani heestaas waxaa u qalma intaasoo lacaga ah ama miisaanka nooca iyo kiiloogaas ama nus kiilooga yani halbeegba looma samayno nooc walbo halbeega u ahaado xitadan hadda aan joogna marka magaalooyinka la joogo amaba aroos amaba nuuc walbaba de qofku uu baahdo abwaanu erayey samee inta badan waa sababta ina abwaanadu ugu xujaynin lacag yani limid inta badan dee kolley magaalada marka la de dee isku rogay way dhici kartaa inuu abwaanku goaan aan uu u gaadho yidhaahdo u baahana laakiin badiyaa dareenku heesta ugu fiican ama gabayga ugu fiican dareen baa mar walba keena markii haddaba uu magaalo yimi muusigii la dhex galay dowladnimadii ay uga faa'iidaysta wacyigelintii iyo waxyaabaha la midka ayaa waxaa ah loo baahday oo oo yimi sidee baa haddaba fankii de dadku u kulmin karaa masrax baa la sameeyey tiyaatar tiyaatar amaba dee meel nuuc walbo dee markaa la isugu yimaado ama golo un loogu tala galay ama degma ahaato ama eh, magac kasta loo bixiye oo dadkii kulminaya fankii haddaba maadaama laysugu yimi oo magaaladii uu yimi habeen baa la dhigaa bal car eega ama sheega in yacni maalin ruwaayad la dhigay marka maxaanu isku ogey number one marka miyigii la joogay oo ninka xoolihiisu uu soo dhaqdo soo xeraysto ayuu habeenkii uu ku dhargdhacsan jiray sahabkaabaan u dhigi karnaa amaba uu hiwaayadiisii amaba dee hibadii gubaysay iyo goobihii uu kusoo bandhigay uu la aadayay magaaladii markii la yimi oo muusigii uu yimidna kulmiyuu mar walba noqday oo dadka inuu isku keenu kulmiyo maxaa haddana xigay in masrax loo sameeyo goobahan ka wada hadlayno tadawurkii maalinba heer socday iyo dee sistamyadii kala duwanaaye ee burburo lahaa amaba waxyaaba lahaa waafankeenna soomaalida aynu ka hadlaynaa muxuu haddaba uu isku sii rogay waa casrigii dhexdiisiiyo dee magaalada uu yimiye in filim loo rogo oo masrixii yani filin filimkii haddana maxaa dhacay isna habeen habeenunbaa la daaraa shaneemo habeen la galayo amaba goobaha dee filimada laga daaro mooyaane de mid maalin la galo mararka qaar way jirtaayo waxa yani de wax dhaca way tahay laakiin wax caadiya maaha oo normal ah oo laysla ogol yahay oo la leeyahay sax Eh, maalin waa in la dhigo laisku raacsamay lakin habeen ayaa mar walba eh, loo badanya xitaa qofka daawanaya imanaya uu helaa jawi uu ku raaxaysto uu filimkaa ku daawado ama riwaayadda uu ku daawado dhammaan waa wada habeen maxay ka siman yihiin markuu miyii joogayna waa habeen markuu magaalo yimidna waa habeen xitaa haddii uu filim noqdo waa habeen intaas oo heer ayuu fanku uu soo maray maanta waxaa laga yaabaa inaanu heesihii filimkii shaneemadii loo aadayay iyo masrixiyo tiyaatarkii loo imanayay isagii haddana si kaloo usii guuraya oo haddee waa halkii halkii u guurayo dee dabcan waxaa la wada samaystay m dee nin mobilkiisa amaba de hab kastoo internetkan yani de baraha bulshada la yidhaahdo lagu galo ayaa u ah saldhig fankii haddaba xiisihii uu lahaa maxay ahayd markuu qofku maanta uu xoolihiisii soo waraabsado waa miyigii amaba beertiisii soo qoto ama howl maalmeedkiisii miyi uu soo dhammaysto habeenkii isagoo u caaboon uu iman jiray magaaladii markuu yimidna aan ku mitaalinay inuu dee noqday eh, ma yacni kuma mitaalin uu noqdayba in uu galo shaqo noqdo inagii daawanaynay haddaba ma dhegeyst dhegeystayaashin dabcan sida ila socotaanbaba dhegeysigan barnaamijkan aan yani bal tixraaca dhallinyaradiina weliba maanta iminka joogta waxaa laga yaaba inaydaan war u haynin hababkaas aan hadda ka hadlayno halkee haddaba loo socdaa su waa taa maxaa iman kara maadaama hadda lagu soo ururay barihii bulshado nin walba oo fanaana ama abwaana iyo wuxuu duubaybuu barihii bulshada keenay eh, xiisihii in la yimaado tiyaatar amaba la yimaado goobihii kale la isugu imanayay ama hadday miyii joogtay ahayd dee halkii lagu kulmayay habeenkii mar walba ay ahayd haatan heerkee ayuu marayaa dhegaysta bal adigu maskaxdaada dib ugu yar noqo halkee baan se u soconnaa oo maxaa xigi doona oo fankii kolley lagama maarmi doona mar walba fanku wuu socon doonaaye sidee buu tadawurkaasi uu u dhici doonaa bal jawaabtaas inta aanan saadaashaa gelin aynu kaalimaha suugaanta mar eegno dabcan eh, ma jecla inaa idinka kala jiro heesta codka hallaasiga ee maryan mursal ciise laakiin saadaashii soo socotay nin walbow bal adigu ka fikir ama dhegaysto walbow dabadeedna halka loo socdaaho waxay tahay maxaa uu faa'iido lahaa fanku muxuu fankii miyiga iyo fankan iminka aan joognay muqdisho amaba aan idhahdee dabcan eh, magaalada cafwan maxaa uu yani keebaa faa'iido badan kan magaaladu wuxuu helay wax waxduuba iyo qalab buu helay iyo si adigaaga dhagaystay dhegaysanayaba waxaa ku xafidsiiyey intaasoo heesood madaxaaga ku shubay ama gabay micnaheedu waxay tahay kan magaalada ayaa yani faa'iidooyinkuu soo kordhiyo fankii inuu maskaxdii dadkii kale wax haya oo ka dhagaysan karo uu helo xitaa berihii bulshadiinu ka hadlaynay waa faa'iidada uu yani u leeyahay ummaddii insha allahu tacaala toddobaadka xiga barnaamijkeenna kulanka abwaanka qaab ka duwan qaabkan caawa uu ku baxay ama kuwii horey ugu bixi jiray buu ku bixi doonaa biidni illaahi tacaalaa laakiinse heestaas maryar mursal ciise sii socoshadeedan idinkaga sii tegaynaa dhammaan annagoo isku duuban idaacaddu waa kulmiya kalgacal ayaa tabinayey barnaamijkuna waa kulanka abwaanka Ура! Ура!